waxaynu ku jirnay khaswatu bani lmustalaq oo dhammaatay iyo nimankii reer banilmustalaq la odhan jiray oo wixii lasoo qabqabtay markii uu nebigu calayhi salaatu wasalaam jawayriye guursaday la sii daayey reerkaasina markii dambe islaamnimadiisu way fiicnaatay waana ninkaasi la odhan jiray alxaarit ibnu abidiraar oo ah odaygoodii nebigana sodogu ahaa calayhi salaatu wasalaam iyo qabiilkiisu waa qolada laydhahaa markii dambe waxaa kusoo degay aayaadkan yaa ayuha aladiina aamanuu in jaakum faasiqun binaba'in fatabayanuu an tusiibuu qowma min jahaala fatusbixuu calaa maa facaltum naadimiin oo waxaa la yidhahda alwaliid ibnu cuqba oo raggii fatxu make kadib islaamay ahaa ayaa loo diray inuu xoolo kasoo zakadii ka soo keeno dabeetana dhexda markuu marayunbuu shakiyo uu iska baqayo uu ka soo noqday kadib ayaa haddana la ogaado nimanka kan haba yaraatee inaanay wax dhiba geysanin ee ninkani uunun iska soo laabtay oo mushkiladu dhacday markaa saasaa ibnu kaiir sheegaya kusoo degtay baa laydhaha aayaddan ilaahay leeya in warka la hubiyo yaa ayuha aladiina aamanuu in ja'akum faasiq binaba fatabayanu ilaahay leeya subxaana wa tacaala war kuwa faasiqiinta ah hadday war idin keenaan mu'miniine iska hubiya inaydan duul ku haleelin war xumo iyo jahaalo oo hadhow aydan murugoonin si aanay u dhicin calaa kulli xaal waxaan leenahay nimankaasi markii dambe diintoodu way fiicnaatay waxaanay ka mid ahayn dadkii muslimiinta islaamka in badan usoo usoo dagaalamay qisada waxa ugu weyne kale aynu kasii fahmi karnaa una wuxuu yahay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo marka aan loo soo waxyoonin sida uu bini aadam caadiya u ahaa saa ilaahay baa uu leeyay qul innamaa ana basharun milukum yuuxaa ilay bini aadam idinla mida baan ahay buu nebiga dheh baa ilaahay yidhi waxaan qof bini aadam oo idinla mid ah oo loo soo waxyoodo yani markaan qadiyadda waxyuugu imanin waxba isba kama ogaanin caaisha iyo qisadii la sheegay iyo xaadiatulifkiyo bil bay werwer gelinayso aanu waxba ka haynin waxay taasi tilmaamaysaa inuu waxyiga yahay wuxuu wax ku ogaada ilaahay subxaana wa tacaala u sheega markaynu qisadaas kaga soo tallowno waxaynu maanta ka warrami doonaa ghaswat alkhandaq ama ghaswat alaxzaab dagaalkii taxaalufki iyo dadka bahoobay ama dagaalkii godka labadaba way yidhaahdaan culammadu axzaab ama khandaq midaynu ku sheegnaba dagaalkani wuxuu dhacay baa la yidhaahdaa sanadkii shanaad ee hijiriyada shawaal yacnii waa markii laga soo noqdayba shacbaan bay ahayd haswatu bani lmustalaq wakhtigay dhacday kanna waa shawaal ayuu dhaci doonaa ee sanadkii shanaad ee hijiriyada saas bay qowlu jamhuuri culamaai qabaan culamada badh imaam zuhri iyo malik ibnu anas iyo muuse bnu cuqba iyo qoladaana waxaa laga wariyaa sanadkii afraad ee hijiriyada inay dhacay akram diyaa ilcumari xafidahullah oo kulminayaana wuxuu leeyahay labada qowl isma khilaafsanee buu leeyihin waxay ku saabsan yihiin sida loo tiriyo sanadka hijriga oo maadaama sanadkii hijriga ahaa uu waktulhijra uu bartamay bilaabmay rabiicuwal meelahaasoo kale nabigu alayh salaatu wasalaam soo hijrooday taa macnaheed waxa weyaan qolana bilahaasi dheeraadka way ilqaayeenoo sanadka dambuunbay ka bilaabeen qolana waxay kusoo darsadaan labadii biloodee ka horreeya safar iyo muxaram iyo meelahaasoo muxaram bay kasoo bilaabeen marka sanad buu kala horeeya tirada la tiriya yani taqwiimkan hijrigaa sanadkii toddobiyo tobnaad ee hijriyada buu cumar qaata cumar ibnu khaaab ayuu yidhi aynu ka dhiganno hijriyada taqwiim saasay muarikiintu markaa haddii qoladan afarta aad qaadata bay leeyihin macnaheedu waxay noqonaysaa inaad tidhaahdo maalan beder oo kale sanadkii koowaad bay dhacday inaad tidhaahdo uxudoo kale sanadkii labaad bay dhacday inaad tidhaahdo khandaqna markaa sanadkii afraad buu noqonaya haddii sida loo badayay jamhuurku ay qaataan in muxaramtii ka horraysay bishuu nebigu soo hijrooday laga soo bilaabo sanadka hijrigaana waa beder sanadkii labaad bay dhacday uxudna kii saddexaad saasuu noqonaya marka waxay noqonaysaa sanadkii shanaad ee hijriyada inay dhacday insha allah qowlkaasaynu qaadanaynaa warka ibnu xazam ibnu xazam nin ka mida ah mu'arikhiinta culammada muslimiintaaba isagu wuxuu ku tegey eh, khandaqu iyo uxud iyo sanad qura udhaxeeyey buu isagu leeyahy culammaduna way ka badinayaan isagu wuxuu ka qaadanaya xadiidkii saxiixu muslim ku yaallay cabdillaahi bni cumar cabdillaahi bni cumar baa wuxuu leeyay maalintii uxud afariyo toban jir baan ahaa oo nebigu wuu celiyey raggii la celiyey buu ka mid ahaa khandaqana shan iyo toban jir baan ahaa buu leeya qoladii loo ogolaatay buu ka mid ahaa laakiin culamaa xadii waxay ku jamciyaan tanna waxay leeyihin ibnu xasam horta isagu waa mukhti bay leeyihin xadiidkan ibnu cumarna waxa weeyaan marna sanadka hijiriyadee afar iyo toban sanadkii uu dhashay oo afar iyo tobnaadka bilowgiisii ah iyo shan iyo tobnaadka gebagabadiisii markaa wasku laba sannadoodun bay leeyihin oo olmos bilo yar ka dhiman ra'yiga mu'arikhiinta saxa baa la leeyihi ibnu xasam xadiidka sidii u deliishadeena xujo uma aha bay qabaan saa daraaddeed ayaa imaam lbayhaqi ibn اlqayim dahabi iyo imaam ibn xajar alcasqalaani culamada waaweyn oo dhamme waxay qabaan ra'yigaasi xadiidka ibnu cumar bay sidan u sharxeen dabeetana waxay leeyihin wuxuu muwaafaq ku yahay ra'yiga ay qabaan culamaai taarikh marka laysku wada daro markaynu soo duuduubno ghaswaة اlaxzaab waa ghaswo ku saabsan marka ugu horaysa quraysh iyo muslimiintii quraysh iyo muslimiintana waxaynu nihi xarbi ama dagaal ayaa dhexdooda muclan ahaa oo awalba dagaal bay ku jireen uma baahna markaa justifications badan yani reasons badan inaynu raadino oo nidhaahno dagaalkan wixii sababay waxaaya waxaasu aha maadaama xarbigu uu muclan ba aha laakiin cumuuman waxaynu garan karnaa uun markii uu dhacay dagaalkii la odhan jiray uxud ee ay si xaasima ama si kama dambaysa u guulaysan kari waayeen waxaa kaloo nebigu calayh salaatu wasalaam haybadii muslimiinta dib u soo nooleeyey saraayaadkii tirada badnaa iyo khazawaadkii uu sameeyey weli quraysh wadooyinkeedii tijaaradu sidii muhadad markaa u yihin intaasoo sariyo oo yaryar baa la saaray weli quraysh tijaaradeedii iyo shaam qabashadeedii magaaladuna waxanu dhi waa magaalo tijaaro ku salaysan bay waxeedii oo dhammi weli waxay yihiin markaa wax dhib badan ay haysato quraysh markaa weli may helin xalkay u baahnayd sanadkii dambe ee uxudood ka dambeeye la ballamayna waa kuwii jaray iyagu ee aan imanin iyagoo wali ra'yiga ah qaba inay u baahan yihiin inay mar dambe isku dayaan inay dagaal qaadaan laakiin haddana arkay ciidan kasto ay qurayshi ururisay inaanay awooda lahayn inay xasmiso dagaalkama dambaysa ayaa waxay heleen baa la idhahaa fursad kaloo cusub fursaddan waxaa abuuray nimankii yuhuudda ee reer banu nadiir la odhan jiray yahuud sida ilaahayba qur-aankiisa ku sheegayo calankood ma kaco laba sababood miduun la helo mooyaane inay dee taalle qaataan oo markaasi dad muslimiin ayiin iyo inay cid kale dabada ku xidhaan keligood ma badheedhaan ilaahay baa wuxuu leeya duribat calayhim udilla inamaa uqifuu ilaa bixablin min allah wa xablin min annaas yahuudi meelay gacan sarraysa haddaad aragta cid unbaa dabada kaga nabad maantana waa ogtiin de in maraykan dabada kaga namayey yahuud meelay xoog badantahay haddaad aragto keligeed ma taagna cid kalunbay ku nabantay yahuuddii reer banu nadiir lo odhan jiray waxaynu soo marray in laga saaray magaalada madiina kadib markii ay isku dayeen inay nebiga dilaan calayhi salaatu wasalaam ama ha ahaato sababtuu ugu tegey siday culamaai taariikh u badan yihiin oo ra'yigaynu soo qadinnay ahaaye hore oo ah saxaabigii ka soo baxsaday qoladii nolosha kaga hadhay ahaa aswadii biru macuuna macuuna wixii dhacay waxaynu dhi laba ninoo qura malashari sagaal iyo lixdan baynu dhintay baynu dhi lakin waxaan filaya inay sideed iyo lixdan yihiin waayo waxaa jira axad saxaaba la yidhaahdo baktiga ayuu ama meydkiibaa dul fuulay oo meyd ahaan baa looga tegey oo ghaswatu khandaqan meelahan ku geeriyoodaan rajaynaya adugu nin wakti dambe sii noolaaya baa jira iyo camar adamri ninkii la odhan jiray waxaynu nidhi ninkaasi labadii nin uu dilay diyadoodiibuu nebigu ka doonay riwaayo kalea jiro oo culammaai taariikhda sheegaan oo tilmaamaysa sababtii ugu tegay inay ahayd inay iyagu dalbadeen inba la wada doodo soddon nin iyo soddon nin ay isugu yimaadaan iyagoo ku tashaday inay nebiga dilaan laakiin soddon iyo soddonkii haddana waxay idhahdeen war soddon nin iyo soddon nin waa isku maranaynaa way difaacayaan nimankan iyo saddex iyo saddex qura saddex iyo saddexdii iyagoo ku tala jira ayaa gabadh muslimad ka mida ah ayaa walaalkeedoo muslima usoo sheegtay qadiyadda usoo gudbisay dabeetna saas buu nebigu ku ogaaday wax kastaba ha ahaatee reer banu nadiir waxay isku dayeen inay nebiga dilaan calayhi salaatu wasalaam tiina way u suurtoobi weyday oo ilaahay baa nebiga ilaalinaya say qur-aankuba sheegay kadibna reer banu nadiir waxaynu qisadooda soo marray in la saaray oo laga saaray magaaladii madiine ahayd shaam iyo khaybar iyo dhankaasay qabteen odayadoodii rag ka mida markaa salaam ibnu abilxuqayq ninkii la odhan jiray iyo xuyay ibnu akhtar ninkii la odhan jiray iyo nimankaasi riwaayaadba taariikhda qaar ka midii ah labaataneeyay sheegaan calaa kulli xaal zucamadii nimankaasi odayadoodii rag ka mida ah ayaa wafdi u baxay leh moxamed iyo kooxdiisa keligeen lama dagaalami karne waa inaynu u soo ciidan urursanna quraysh bay u yimaadeen waxay kala hadleen qadiyadda tan waxay leeyihiin waxaanu rabnaa muxamed iyo kooxdiisa inaanu la wada dagaalano haddaanu yuhuud nahayna maciinna ayaanu nahay dee aan dagaalkaa qaadno qurayshu su-aalay weydiisaa la yidhaahdaa inkastoo aynu xagga horena kusoo sheegnay kacab ibnu ashrafna inay aayaadkani kusoo degeen laakiin waa nafsi lqisa uun waa yuhuud qurayshi wax weydiinayso oo leh idinkaa asnaamta caabuda ka saxsan aayadda qur-aan ilaahay le alam tara ila aladiina uutuu nasiiban min alkitaab yuminuuna biljubti waaaquut wayaquuluuna liladiina kafaruu haaulaai ahda min aladiina aamanuu sabiila aayadda ilahi wuxuu leey subxaana wa tacaala miyaanad arkaynin kuwii kitaabka wax laga siiyey yanii ahlu kitaabka hee yuhuudaha oo rumaynaya haddana sanamo iyo shayaaiin oo kuwa gaaleed ku leh idinka ayaa ka jid fiican nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam kuwa sanam caabudaya ay arkayaanbay ku tilmaamayaan nebi moxamed oo muwaxida inuu ka jid fiican yahi quraysh iyo qolada tani markii ay wada heshiiyeen waxay ku heshiiyeen in dagaal lasoo wada qaado waxay idhaahdeen nimanka kani weliba ciidamada kalena annagaa soo diyaarinayna wafdi kale haddana saareenoo waxay qabteen najid iyo waqooyiga waxay u tageen qabiilkii khatafaan lo odhan jiray khatafaan waxay idhaahdeen moxamed iyo madiine wixii joogay waa lagu kala tegayaaye dee waxaanu idin rabnaa hanimada inaad ka qayb gashaan quraysh oo dhan oo ciidani way soo socotaa way imanaysaa annagu haddaanu yuhuud nahayna reer banu nadiir iyo reer banu qanuqaacba waa idinla dagaalgelayaan reer banu quraydana insha allahu arrinka waa ka dhaadhicin doonaa yuhuudda gudaha madiine joogta waxaanu rabnaa idinna inaa ku soo darsataan quraysh way soo qanciyeen tahaame iyo agagaarkeeda dadkii joogay way soo qanciyeen banu sulaym nimankii la odhan jiray waa la soo qanciyey khatafaan nimanka ka mid ah banu bazaara niman la yidhaahda iyo oo uu hogaaminayo cuyayna bnu xis oo ah nimankuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ballamada la soo galay hore in laisnabadgeliyo isagoo hogaaminaya koox banu marla la yidhaahdo kooxo badan alxari ibnu cawf uu hogaaminaya la yidhaahdaa reer ashjac reer banu asad nimankaasoo dham way soo urursadeen iyana oo waa soo dagaal galeen axzaab baa markaa lagu heshiiyey ciidamo dhan in laysugu wada keeno oo waxaa lagu heshiiyey muslimka maanta xilfiga kan marka la gunto inaan wax haba yaraatee noolaada aanay jirin lan culamaai taarikh qaar ka midii ah waxay tilmaamaan in heshiisyadaasi ay ka mid ahaayeen taxaalufkaasi ee axsaabtaasi ay soo sameeyeen reer banu khatifaan oo kale muusa binu cuqba wuxuu leeyahy waxaa lagula soo heshiiyey timirta ka baxda madiine gebigeedba nus baa laydin siinaya haddaad dagaalka ka qayb gashaan saas bay kaga soo qayb galeen quraysh oo ciidamadeedii wadataa soo baxday qabaa'ilkan agteeda ee u dhadhow waxay ku heshiiyeen mari dhahraan meesha la dhahda maka iyo madiina udhexaysa inay isugu yimaadaan waa meel baa la dhahda ilaa afartan kilomitir bay u jirtaa magaalada maka reer banu sulaym iyo kanaana iyo ahlu tahama iyo axaabishtii kale xilfi wadaagga ahaayeen wixii ka mid ahaa meeshaasaa la yimi dabeetana waa la socday ilaa iyo laga soo degayey meesha madiinaa webiyada dooxooyin badan baa madiine ku yaala dhowr iyo toban gaadh filaya meelay isugu yimaadaana majmac ilasyaa la yidhaahdaa jira halkaa meel abay degeen roomo yaroo udhaxaysa baan idhaha aljuruf wazaqaaba kutuba taarikh qaar ka midina waxay dhahaan juruf iyo qaaba qaabaduna waa zaqaaba waqooyigeeday ku taalla waa isla meeshii un meeshaa meel isugu dhow ayay dhex degeen khatafaan oo reer banu asad iyo khatafaan wixii oo dhammina iyana waa isa soo raaceen oo waxay degeen baa la idhaha danabi naqma ama buurta wuxud dhinaceeda meelah halkaasaa ciidamadii oo dham isugu soo urureen xagga muslimiinta markaynu noqonno eedabugu noqonno nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu maqlay in lagu soo socdo dowladda madiine waxay ahayd dowlad aada u dheganugul aada wax u egeegta cuyuunteedu u tiro badan yihiin saa daraaddeed nebigu calayhi salaatu wasalaam akhbaar baa soo gaadhaya in laysu soo urursaday oo lagu soo socdo magaaladii madiina wuxuu nabigu bilaabay alayh salaau wasalaam markaa inuu saxaabada la shiro uu isugu yeedho waana sunno uu u jideeyey dadka muslimiinta ka dambeeya oo saxaabadiisa nebigu alayh salaau wasalaam waxaan waxyi ka soo degin ka yar iyo ka weynba wuu kala tashan jiray xataa waxaynu ka warannay xaaskiisa iyo arrinkeeda wuxuu ka yeelayo inuu kala tashanayo bacdu saxaaba usaame iyo caliy bn abi aalib iyo kooxdan u weydiinayay uu lahaa maxaan yeelaa waa ku abu hurayra lahaa nebi moxamed alayh salaatu wasalaam qof aan arko isaga u mashhuuro badnaa buu lahaa qof cid la tashado oo ka tala badan maan arag buu yidhi nebiga calayh salaatu wasalaam waxaana ahayd sunna uu dadka muslimiinta ah barayo wax kasta oo dhaca inay dadka muslimiintii tale ku wada gooyaan haddii dadku wada tashado xataa la jabo eedima timaado waa wax yanii tale ku soo baxay way wada shireen markaa saxaabadiibu isugu yeedhay isagoo umuurtan dagaalka kala tashanaya iyo waxa la yeelaya isagoo raba inuu ku tarbiyeeyo dad ku tarcarucay calaa xalli lmashaakil inay noqdaan dad aanun haddii nebigu mar kasta isagoo nebi ilaahay doortaya isagoo dadkan inuu caqli badan ka mid ahaa hadduu keligii mar kasta doorto ra'yiga lagana yaabo ra'yigiisu inuu musiiba noqon lahaa inta badan waxaa soo bixi lahaa un maalintuu nebigu geeriyoodo ama meesha ka baxo jiil askara unbuu haysan lahaade laakiin mujtamaca looma tarbiyeeyo inay askar ku ahaadaan haddaad dadka u caqli badan tahay oo aad dadka ugu xikmad badan tahay oo ra'yigaagu ka ugu toosan yahay waa suurtagal inaad wax kasta adigu markaad wadda halka fiican dhigto laakiin macnaheedu waxa weeyaan waxaad ka tagtay un jiil askara oo maalintaad adigu meesha ka baxdo waxay maamuli karaan aanu jirin idan caqliga qiyaadada toosani waxa weeyaan si kasta taladu ha kuugu muuqato inaad dadkan aad waddo ku kobciso inay berri ku bedeli karaan inay qiyaado noqon karaan inay maamul noqon karaan idan waxaa fiican mar kastaba in taalada lagula wadaago xataa aba aragba sidii ugu fiicnay inaad saad adugu aragtaba tahay nebigu calayhi salaatu wasalaam markaas wuu isugu yeedhay saxaabadiisii isagoo raba inuu ka soo saaro rijaal runtiina raggii taariikhda qoray islaamigii waxay ahayn kuwuu nebigu gacantiisa ku tarbiyeyey ee sagiire iyo kabiireba kala qayb galee wax walba uu tala wadaagta ka siiyey arintii markii laysla eegeegay culamaai taariikh masalaan sanadkeedu xoogganayn bay sheegaan oo ah salmaan alfarasi saxaabiga la yidhahdaa inuu u tilmaamay in god la qodo maadaama ciidanka madiine ku soo uu aada u tiro badan yihi qabaa'il aada u tiro badanna ay yihiin tobaneeye kunna lagu tilmaamay inuu gaadhayay waa ciidan aada u badan markaa si ciidankaasi loola dagaalami karo khito difaac oo adag waa in la sameeya ra'yiyadii meeshan lasoo bandhigay waxaa ka mid ahaa baa layidhi markaa ra'yigaasi salmaan alfarasi oo ah haddii nalaga xoog bato oo naloo salmaan nin carbeed ma ahayn maadaamaanu nin carbeed ahayn waa nin xadaaro kale ka yimi salmaanna culamaai taarikh waxay ka sheegaan dadka bini aadamka dadyagu ugu da'da weynaabuu ka mid ahaa culamaai taarikh waxay qoraan ama kutub saxaaba waxay tilmaamaan laba boqol iyo konton sano inay da'diisu dhaaftay waxaa kugu filanba toddoba wadaad inuu la soo noolaado toddobadiiba geeriyoodeenoo kadib isagoo diindoona uu magaalada madiine yimid dabeetana la qafaashay oo la iibiyey ilaa iyo madiine isagoo jooga uu nebigu yimi calayhi salaatu wasalaam oo saasi ku islaamay salmaan alfarisi markii dambena bihirshiye eeraan raggii furanayay buu ka mid ahaa markaa nin da'diisu aad u weynto laba boqol dhaaftay buu ahaaba la idhaha calaa kulli xaal salmaan ra'yuu keenay ah annagu haddaanu reer beershen waa nin xadaarad kale ka yimi eeraan oo labadii dowladood ugu waaweynaa markaa dunida ka tirsan annagu buu yidhi dhulka iyaga markaa ciidina soo warartayna aanu aragnay naga xoog badan yahi waxaanu samayn jirnay khandaqna god baanu isku wareejin jirnay magaalooyinka yani magaalooyinkii hore waxay lahaan jireen suur ku wareegsan meelaha hadee laga soo geli kariy waxaasoo dhanna god baa lagu wareejin jiray qaarkoodna godbaaba suurka dayrka magaalada dushiisa ayaa god lagaga samayn jiray qaarkood biyay xataa kusii wareejin jireen si aanay u suurtogelin magaaladan in ciidan furan karo oo la soo karo wuxuu yidhi annagu markaana la warra nooca kan god baanu samaysan jirnay waxaa la eegay markaa magaalada madiina qaabka u dhisnayd madiina labada bariga iyo galbeedka laba xararaa kaga yaalay koonfurtana basaatiin baa kaga taalay waqooyigoo qura furan markaa oo meel laga soo geli karaa jabal uxud iyo xagga ka xigaan waqooyigoo qura ayaa ah magaalada madiina dhanka laga soo geli karayay dhankan kale waa dhan inta badan degaankii iyo beerihii iyo buuro xaraadi ay isku xidhan yihiin maadaama ay saddexdaa shay isku samaysan yihiin waxa adag in fardooley iyo geel dad fuushan iyo waxaasi ma soo geli karaan ciidan yaroo luga iyo meelaha dadka soo dhaadhaca mooyaane ciidanka saan u ballaadhan dhulu soo mari kara maaha dhulka qudhee la soo mari karaa waa madiine xaggeeda waqooyi xaggeeda waqooyi markaa go-aana baa la qaatay in khandaq la qodo in god la sameeyo khiadaa difaaca ah ee uu soo bandhigay siday culamai taarikh wariyaan salmani alfarisi wax mucaarada may sheegin culammada kale waxaad mooddaa in ra'yigaasi la qaatay waayo waxaa muuqda uxud iyo dhibtii muslimiinta soo gaadhay iyo maanta sida muslimiinta looga tiro badan yahay mujtamaca madiine oo aad u yar lagaba yaabo mujtamaca madiine ku nooloo dhamme ciidankanba inaanu gaadhin marka rag iyo dumarkiisa iyo carruurtiisa iyo wixiisaba laysku daro ay habboontahay markaas kulamaa la kala fogeyn karo labada ciidan oo wax laysku tuuro mooyaane safafku aanay isdhex geli karinba waa mar kastoo muslimiintu ay faa'iido joogaan ra'yiga kan baa la qaatay god baa la qoday markaas labada xarra isku xidhaya labada buurood ee guban ee hareeraha ka xiga god isku xidhaya oo xagga waqooyi oo dhan magaalada ka maraya markaa godkaasi labada dhinac isku xidhaya culammaa taariikh axaadiis badan aan sanadkooda xooganayn bay ka soo arooriyeen inta uu leegyahay waana waxyaabaha laiska tasaamuxi karo fi taariikh waayo caqiida iyo shareecatoona kuma saabsisna marka haddaynu sheeg sheegno waxa ay sheegaan waxaa ka mid a waxay dhahaan godku ilaa shan kun oo dhudhun buu dherarkiisu ahaa ballaciisuna ilaa sagaal dhudhun buu ahaa baa la idhaahdaa hoosna waxay ku tilmaamaan toddoba ilaa toban ayuu udhaxeeyey inta hoos loo qoday idan waa god aad u weyn god xaggaa shan kun oo dhundhun gaadhaya oo ballaciisaasi uu godku yahay sagaal dhundhun yani waa meel aan awr iyo wax iska tallaabi karin fardaana farasun dee si gaara loo carbiye mooyaane ciidan caadiya waa meel aanu mari karin hoosna u qodan toddoba dhundhun ama ilaa toban dhundhun u qodan waa god aad u weyn weliba waxay sheegaan tobankii saxaabibaa afartan dhundhun baa la yidhi qoda tobankii saxaabiye kastaba afartan dhudhun ayaa la yidhi qodob muhaajiriintu waxay idhahdaan dhinaca xigta bariga ayay ka soo bilaabeen ilaa iyo xusn dabaab ay soo gaadhsiinayeen ansaartuna waxaa la ydhahdaa dhinaca galbeed bay ka soo bilaabeen ilaa iyo iyana xusnudabaab xusniga la ydhahda ayaa udhexeeyey baa la ydhaha labada dhinac xafrigaasay muslimiintu wadeen godkaasaa la qodayay wakhtigu waa wakhtigii qabooba ahaa ayuu ku beegantay marka waa jiilaal jiilaalkana madiine aad bay u qabowday dhaxana aad xun baa ka dhaca wakhti abaarana way iskaga beegantaa layidhi gaajo aad u badan baa jirtay iyadoo labadaasiba jiraan oo se axaadiista saxiixa ay tilmaamayso gaajo iyo abaariba iyadoo ay jirto ayaa godkan la qodayo ay muslimiintani wadeen oo aanay wax la cuno aanay haysanin waxaad ka garan kartaa axaadiista saxiixaynka ku soo aroortoo qura haddaynu tilmaamno dadka iyo gaajada haysay anas ibnu maalik baa wuxuu leeyahay kuf yaroo shaciira shaciirka midhaa ma kala aqaane waa qamandiheed waa noocaasi uun mid ka mid a ah sareen kuwaas baa mid ka mid ah la yidhahda shaciir in saca buuxiso oo heed ama qabandi ama sareen waxaasiya ah. ayaa qof la siinayay buu leeyay oo lagu soo daray subag uraya biihaalatin sanika subag yaroo gabow wuxuu ka qabo yanii isbedelay oo riix leh ayaa dadka la soo hordhigayay buu leeyahy iyagoo dadku ay gaajaysan yihiin hunguriga markay sii marayso urtay kugu haysaa kaaga daran buu lahaa waxa la cunayo yani gaajada iyo dadku wuxuu cunayey hun ka daran waxaa kugu filan xadiidka maalan imaamu termedi warinayo abu alxa baa wuxuu leeyay nebigaanu u nimi annagoo gaajo ka ashtakoonayna oo le meeshii gaajaan hayso dee waxba waxa gaajo jira sheegaya markaasaanu calooshayada tusinay buu yidhi nebiga calayh salaatu wasalaam annagoo dhagax dhagax caloosha ku xidhan gaajo daraaddeed bay dhagax caloosha ku xidhan yihin nebigu calayh salaatu wasalaam isna beerkiisu ka qaaday buu yidhi maradoo isagu laba dhagax buu xidhnaa buu yidhi yani gaajay ka cabanayeen oo waxay lahaayeen dhagaxdaa calooha noogu xidhan gaajo daraaddeed wuxuu tusiyey nebigu alayh salaatu wasalaam markaa isagoo isna beerka laba dhagaxay ugu xidhantay iyadoo caynkaasi haddana saxaabadu dadaalayeen oo laysku dayayey in la qodo oo aan haba yaraatee loo nasanin waxaa axaadiista qaarkood tilmaamaya yani wuxuu maala xadiidka bukhaari warinaya jaabir uu soo aroorinaya wuxuu leeyahay maalintii khandaqa waanu qodayni dabeetana kudya shadiida ama dhagax baa nugu soo baxaya adag oo aanu u taagweyno markaanu u taagweynaanu nebiga u yeedhaynay buu leeya calayhi salaatu wasalaam markaasuu nebigu ku daadegay uu odhanaya anigaa ku degaya ii banneeya isagoo caloosha dhagax ku xidhan buu leeya nebigu calayhi salaatu wasalaam annaguna maalmaha qaarkood saddex saddex cashaanu joognay buu leeyahy oo laa nudiiqu dawaaqan wax la dhadhamiyo annagoo dhadhamin yanii rag godadkaana qodayo saa u shaqaynaya saddex maalmoodoo isku xigtana aan oomataba ka daadegin saddex maalmoodoo isku xigtana aan oomata ka daadegaynin laakiin iimaanka iyo islaamnimada inay u dagaalamaan ayaa qadaayaadkan keenayay dhammaantoodna godadkan waa la wada qodayay iyadoo aan ninaba ka dib maraynin iyadoo dhaguxu caloosha ugu xidhan yahay iyadoo baahidu sida tan u badan tahay ayaa la wada nebiguna calayhi salaau wasalaam saas buu kagala qaybgelaya uu kula waday isagoo ay yanii heesahan yaryare godadka lagu qodiyo waxa kanoo kale iyadoo la wada wado oo uu nebigu leeya alayhi salaau wasalaam allahuma ina alcaysha cayshu laakhira faqfir lilansaari wاlmuhaajira ama allahuma laa caysha ilaa cayshu laakhira faqfir lilmuhaajiriina walansaar labadaba waa la soo arooriye ilaw noololay ma jirto ta aakhira mooyaane yani adduun gaajadii iyo dheragtii waa isku nooc noololay ma ta alle adduune ilaw noololay ma jirto ta aakhira mooyaane ee dembigooda dhaaf muhaajiriinta iyo ansaarta ayuu nebiguna allah calayhi salaatu wasalaam iyaguna waxay markuu weedhaydha ama beytka markuu nebigu qaado iyana way u jiibinayn iyagoo le naxnu aladiina baayacuu muxamada calى اjihaadi maa baqaynaa abada riwaayaadka qaarkoodna calى اslaami maa baqaynaa abada waxaanu nahay kuwii nebi maxamed heshiiska la galay inay la jihaatamaan inta ay nool yihiin dagaalka inay la galaan nebiga maciisa saasaanu heshiis ku gallay iyana heestaasay dhanka kale ka qaadayeen nebigu calayhi salaau wuu kala qaybgelayay godka qodistiisa laakiin ma ahayn kala qaybgalku kanay madaxda maanta sameeyaan ramsiya yani dad meel ka shaqayna intuu imaado idha ama jarfada idhib xabad ku saydho uu dabeetana dhaqaaqo isagoo taygiisa xidhan kaama ahayn nebigu calayhi salaatu wasalaam si dhaba ayuu ula shaqaynayey isaga oo ciidda guraya isaguna saxaabiga xadiidka warinaya wuxuu leey waxaan arkayay nebiga oo boodhkii iyo wuxuu siiga siday ay ciiddii qarisay buu leeyahy timo badan buu ku buu leeyahy calooshiiyo dhulkanoo meeshoo dhamm wada boodh iyo siiga tahay ciiddu sidaa u gurayy ciiddoo qura muu ciiddoo qura muu guraynine waxay saxaabadu tilmaamayaan marka ay nagu adkaato ee meel la jabin kari waayo ama daraqlayaasha ay u taag waayaan ay timaadana isagaa loo imanaya ilaahay rasuulkiisiyo halkan waan u taag weyne anaa daadagaya ii dhiiba buu lahaa markaa madaraha yacni nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sida askariyaga ka midii uu shaqaynayay unbuu ula shaqaynayay ee mid ramsi ah in maqas lagu jaro ama majarafad inta la daro in la dhaafo ah muu wadin ama hal dhagax inta la dhigo in dhinac kale laga maro dadka taasi ma ahayntiisuiyo si dhaba ayuu la shaqaynayay waxaa dhacaysay xataa nebigu alayhi salaatu wasalaam waxa la dhaha maalintaasi wuxuu aad ugu heesayey o uu qaadayey kelimaat yani gabay uu leeyahay cabdillaahi bnu rawaxa gabaygiisii ahaa allahuma lowlaa anta mahtadayna walaa tasadaqna walaa sallayna faanzilan sakiinatan calayna wahabbit alaqdaama in laaqayna ina alala ragabu calayna oo fii riwaaya yani riwaayad kalea jirto aan ragib uu sheegi jirin ina alala qad bagaw calayna riwaaya kaloo sheegtaa jirta calaa kulli xaal gabaygaas buu nebigu qaaday isagoo weedha ugu dambaysa kolba jiidaya yacni waa waxyaabahan lagu madadbaasho marka shaqada la wado hob iyo hidowda kaas buu waday nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa dhacaysay marka ay gaajadu badatay ee rabshadu ayaa jaabir ibnu cabdilaahi wuxuu leeyahy waxaan arkay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo waxa juhud iyo dhib haysata markaasaa haweenaydiisiibuu tago wuxuu dhi naa wax la cuna ma haysaa waxar yaroo meesha joogay neef yaroo adhayoo meesha joogay iyo in yaroo shaciiray tidhi dee intana aan cajiimo neefkanna wuu qalay birtuu mariyey waxay tidhi markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam u taguno dhegta u saaro isaga iyo dee midh kale hadduu soo raaci karo ha soo raacanoo ha yimaadaan jaabir ibnu cabdillaahi wuxuu leeyay nebigaanu imi calayhi salaatu wasalaam gaajadii markaan yaaba iyo dadkii siday yihiin markaasaan u yeedhaa ilahay rasuulkiisiiyo in yaroo raashin aan sameeyey ina keen jaabir ibn cabdillaahi markaa wuxuu rabaa inuu nebiga u qarsado oo dee intan yar nebiga calayhi salaatu wasalaam uu soo siiyo ilahay rasuulkiisiiyo in yar baan halkan ka sameeyey ina keen nebigu ciidankii meesha qodaya buu ihi kaala jaabir baa raashin inoo sameeyey ina soo dareeriye waawa xar yar waxa la qalay ciidan dhowr kun oo nin ah ama kun nin ka badanina waxbay qodayaan wuxuu yidhi soo dareera jaabir baa raashin inoo sameeye jaabir wuxuu leeyahy markii uu u dhawaaqay ayaa rag kun nini soo dhaqaaqeen dabeetana waan khajilay buu yidhi waxaan sameeyaan garan waaye waa iska horgalay nawadii buu yidhi gabadhii waxay aragtay dee ciidankii muslimiintaba soo dareeraya waa arkay yar qashay iyo inta yare raashini wuxuu nabigu yidhi alayhi salaatu wasalaam ilahay baa inoo barakeynaya barmada yare bahasha ku jirto dherigeena dabka ha ka qaadina ya ilaahay baa u barakeeyey kunkii nin raggii ka badnaa waxartii yarayd bay ka dargeen oo la wada cunay iyo intii yare cajiinkae khubuskii yara ee laga samaynayey dabeetana markii ka dhargeen bay ka tageen reer jaabir iyo reerkiina iyana raashinkii way ka sii dhargeen baaqigii usii hadhay markaasay weliba intii kalena hadiyad reero kale ugu sii geegeeyeen yacnii wuxuu noqday raashin tiro badan oo ilaahay subxaana wa tacaala uu u barakeeyey mucjisaadka maalintan godkan ka dhacay waxaa ka mid ah nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkaa la yidhi camaar ibnu yaasir oo isna boodh lahoo sida ciiddii guraya markaasuu maalinta wuxuu nebigu ku yidhi taqtuluka alfia albaaqiya kooxda gar daran baa ku dili doonta buu nebigu ku yidhi kooxda gar daran ayaa ku dili doona wuxuu ku dhintay dagaalkii u dhaxeeyey cali eh, iyo eh, mucaawiya isagoo kooxdii mucaawiye ka tirsan waa masaailka ay culamada qaarkood u daliishadaan ahlusunna ka midi in uu masalada ku xaqa lahaa qolada tilmaamta cali inuu xaqa lahaa waxay ahayd marka uu dhagax la mari waayo soo baxo nabiga calayhi salaatu wasalaam bay u imanayeen iyagoo le ilaahay rasuulkiisiyo dhagax waanu furmi waa noo dabci waaye dabeetna xadiidka bukhaari markaa wuxuu tilmaamaya maala intuu nebigu alayh salaatu wasalaam micwalka yani madaraqa u qaado ayuu ku dhuftay dabeetna facaada kaiiban ahyal aw ahyan bu riwaayaddu xadiidku tilmaamaysa ciid buu kaga dhigay nebigu alayh salaatu wasalaam riwaayad kale ama xadiid kale oo iyana kusoo aroortay baabkana ku saabsan imaamu axmed iyo nisaa-i ay soo aroorinayaanoo ibnu xajar sanadkooda oo xasan ku tilmaamayo wuxuu leeyay nebigu alayh salaatu wasalaam baa u yimid meel ay u taag waayeen dabeetna wuu ku dhuftay isagoo markuu ku dhuftae wacdii ka yeedhay ayuu nebigu wuxuu idhi allahu akbar ucطiitu mafaatiixa shaam wallaahi inii la absar qusuuraha alxumr asaaca wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam intuu ku dhuftay ilaahay baa weyn waxaa laysiiyey furayaashii shaam ilaah baan ku dhaartay waxaan arkayaa guryaheedii cascasaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaasuu mar labaad haddana ku dhuftay buu yidhi dabeetana nebigu wuxuu idhi allaahu akbar ucطitu mafaatiixa faris ilaahay baa weyn waxa lay siiyey haddana furayaashii bershiya faris eran furayaasheedii baa lay siiyey wallaahi inii la absar qasra almadaa'in alabyad gurigii caddaa ee madaa'in baan arkaya waxaana imika maqashaana laydhaha guriga cad ee maraykanka iyo guriga cas ee looga taliyo krimalinka rushia looga talin jiray waa iska taarikhda biniadamku way soo noqnoqotaan waa labadii guree labada dowladooda hore ee wakhtigii nebiga looga talin jiray shamna waxaa looga talin jiray guriga cas madyan eraanna waxaa looga talin jiray guriga cad guri laydhaaho laba qasriyo midna casaayo midna caddaan iyo haybay kala lahaayeen mar saddexaad buu nebigu ku dhuftay calayhi salaau wasalaam markaasuu yidhi allahu akbar ucطiitu mafaatiixa alyaman ilaahay baa weyne waxa la siiyey yamanna furayaasheedii wallaahi inii la absar abwaaba sancaa min makaani haadihi saaca halkaa aan taagnahay ayaan sanca albaabadeedii ka arkaa buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam wuxuu nabigu bushaarooyinkan akrinayaa iyadoo madiine ay harhsan kari lahayiin saxaabadii iyadoo toban kun oo ciidan ka badani madiine ay dul fadhiyaan een waxa kaaga filan qadaayaadka kan qur-aanku siduu uga warramay ilaahay baa wuxuu leeya walamaa ra'a almu'minuuna alaxzaaba qaaluu haada maa wacadana allah warasuuluh wasadaqa allah warasuuluh wamaa zaadahum ilaa iimaana watasliima iyadoo ay gaajo ku jiraan oo baahan yihiin oo dhaxani dhacayso wakhtiga dhaxanta yani gaajada lamaadka calool madhan unbaa gaajoota sideedba hadday dhaxani jirtana oo gaajadu way kasii badataa markaa iyagoo gaajo ku sugan oo dhaxan ku sugan oo ciidanku uu hareer walba ka fadhiyo oo toban kunoo askare ciidanka badan ay dul taagan yihiin ayay waxay lahaayeen markay arkeen axsaabtiiyo wixiisa soo ursaday kuwii iimaanku qalbigooda degay baa ilahay yidhi haadaa maa wacadana allahu warasuuluh kani waa wixii alliya rasuulnoo iyaboo haye wasadaqa allahu warasuuluh ilaah iyo rasuulkiina run bay sheegayaan wamaa zaadahum ilaa iimaana watasliima baa ilaaha yidhi umana kordhin waxaa dhib haysataa iimaan inuu u kordho iyo ilaahay inay isu sii dhiibaan mooyaane wax kale oo uu ku kordhiyay ma jiro amaa munaafiqiintii ilaahay wuxuu iyagana uu ka warramay munaafiqiintii iyo dadkii ducafaa'iimaanka ama marda alquluubka ahaa waid yaquulu lmunaafiquuna waladiina fii quluubihim marad maa wacadana allahu warasuuluhu ilaa quruura baa ilaha yidhi waa markay lahaayeen baa ilaahay leeya munaafiqiintii iyo kuwii qalbiga ka bukay maa wacadana allaahu warasuuluhu ilaa guruura ilaah rasuulkiisu noomay yaboohin kado iyo khiyaamo mooyaane wax kale noomay sheegin yani waxba kama salaha bay leeyihin riwaaya daciifa waxay tilmaamaan aqwaashay ku hadlayeen iyo araajiifta iyo waxay akrinayeen waxay lahaayeen maxamed wuxuuna lahaa kisre iyabaa furanaysaan iyo beershiye iyo dhulkan baa furanaysaan waa kaasoo midkaayana maanta waa soo kaaji kari la'ay yacni inaanu kaadi tagnaanoo aamini kari la'nay ayay shubayeen ilaahay baa wuxuu leeyay waid yaquulu lmunaafiquuna waladiina fii quluubihim maradun maa wacadana allah warasuulu ilaa quruura ama waid qaala طaa'ifatu minhum yaa ahla yatriba laa muqaama lakum farjicuu ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا أما سورة الأحزاب آيات كبدنا إلهي كورمي ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يصيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا وأراد بكم رحمة ولا يجدون له من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء, فإذا جاء الخوف رأيتم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم balsinatin xadaadin ashixatin cala alkhayr ulaaika lam yuminuu faxbat allahu acmaalahum wakana dalika cala allahi yasiira yaxsabuuna alaxzaaba lam yadhabuu wan yaأti alaxzaabu yawaduu low anahum baaduuna fi lacraab yasaluuna can anbaa'ikum walow kaanuu fiikum maa qaataluu ila qaliila aayaadkaasoo dhan oo ka mida suurat alaxzaab ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa nimankan munaafiqiinta iyo wadcigoodu siduu ahaa inay weedhaha kan ku hadlayeen inay haddii fitne la weydiiyo ay markiiba la iman lahaayeen inay marka horena hadal badnaayeen oo wax sheegayeen marka dagaalka iyo goobta la yimaadana sidii geeriye ku timi indhuhu ay xagga kale iska wada rogayaan markay nabadu joogtana bialsinatin xidaaj ashixatin cala alkhayr ba ilahay carab dhaadheeroo seef oo aan dadka qofna ka nabadgelin bay marka nabadu joogtana wadaan baa ilaahay leeya subxaana wa tacaala marka dagaalka la sheega iyo mushkiladda laysugu yimaadana waxay ku eegayaan baa ilaahay leeyi yanduruuna ilayka taduuru acyunuhum kaladii yaksha calayhi min almowt sidii kii geeriyey dabooshay ayay ishuu mulug mulculeedahay baa alla tilmaamaya subxaana wa tacaala qadiyadda tani way adkayd waayo waa mowqif aada u xaraj ah muslimiintii dhib badan baa haysata oo colaad iyo gaajo iyo mashaakil oo dhan baa ku soo arooray munaafiqiintu laakiin hadal qura maaha intay nebiga u yimaadaanba waxay dhahaan guryaha iyagii baa cawraa iyo xaggan ciidamadu ka soo socdaa guryaha iyagii ku yaaliin aan reerihii ku noqonayo inay ilaahay waa kale yawaduuna low anahum baaduuna fi lacraab inay kula dagaalgalaan daaye waxay jeclaan lahaayeen baa ilahay le inay miyiga ku maqan yihiin inta maalmaha waxa kale jiraan inay hawd ku maqnaan lahaayeen saasay jeclaan lahaayeen baa alla leeyahy subxaana wa tacaala oo yasaluuna can ambaa'ikum ay halkaa idinka soo waraystaan oo yidhahdaan bal maxaa dhacay kolba warkaun inay dhegadhegeeyaan saas bay jeclaan lahaayeen baa alla leeyahy subxaana wa tacaala hadday idinla joogaana maa qataluu ilaa qaliila baa ilahay yidhi wax badan mar naba may dagaalameen yacnii nimankan munaafiqiinta ah dadka waxay baqangeliyaan iyo iyagu inay been sii sheegaan iyo dadka wereeriyaanun kaas bay wadeen muslimiintiina wadci aad u adag baa ku soo kordhay waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam ciidankiisa wuxuu dhabarka u saaray buurta la ydhaahaa sal ee madiine gudaheeda ku taalla khandaqana wuu u jeediyey nimankii gaaleedna waxaynu nihi waxay soo degeen ruuma bayna aljurfi waalghaaba ama iyo naqmada tan agteeda yani uxud agteeda meel ah waxaa la idhahdaa ciidanka mushrikiintaee meesha isugu yimi ilaa iyo toban kun oo askari ayuu gaadhayay ibnu sacd isagu wuxuu soo arooriya uu leeya quraysh iyo axaabisteeda iyo dadkay wadatay ilaa afar kun bay wateen oo ciidan ah ilaa saddex boqol oo faras bay wateen kun iyo shan boqol oo awr bay wateen banu sulaym ayaa maru dahraan ka soo raacay buu leeya ilaa toddoba boqol oo nina waxaa tiro aan sheegi doonoo dhami waa riwaayaatu siira si ay u arooriyaan laakiin sanad xoogan kumay soo aroorin waxa uu tilmaamaya ibnuljuuzi maalan fazaara inay ku nin ahayd ashjac afar boqol oo nin inay ahaayeen banu mura afar boqol oo nin iyaguna inay ahaayeen intaa marka laysku dara waa ilaa lix kun iyo shan boqol oo nin oo dagaalyahana inta kalena banu asad iyo khatafaan wixii ka soo hadhay bay ahaayeen waxaa la idhahaa ciidan toban kun oo askariyabaa madiine dul degan ciidanka muslimiinta ibnu isxaaq markuu ugu badiyey saddex kun oo nin buu ku sheegay culamada qaarna waabay ka yareeyaan jamhuurtuna saasay qabaan inkastoo ibnu xasam isagu uu leeyahay war nimankan sagaal boqolba kamay badnayn saxaabadii meesha joogtay laakiin ra'yi iska qaldamu isagu ku dhiso ah maadaama ay eh, uxudba toddoba boqoloo nin ku galeen sanadka sanadkii ku xigayna ay tahay waa ilaa laba boqoloo kalena kusii daruuno ilaa meelahaasu ka xisaabiye isagu laakiin sanadku inuu sanadkii ku xiga yahay maynu waynu ku khilaafnay oo waxaynu idhi maaha sanadkii ku xigay waxaynu kaloo tilmaamaynaan asbaabo badan inay jireen oo dee dacwa socotay diini socotay dad badan islaamka soo gelayay ta kale inay inta uu isagu sheegay kaba badnaayeen waxa sheegaya xadiidkii jaabir inta cunada isugu timaaba kun ahayd xadiidkii jaabire saxiix ahaa intii cunada ka soo qayb gasho qura ayaa kun nin ka badnayd baa la yidhahdaa ama kun nin ahayd waa marka laga reeba bay yidhahdeen ciidankii dawriyaadka ku maqnaaba ciidankii ilaalada ahaa ee magaalada ilaalinayay oo ilaa shan boqol oo nin baa la yidhaahda oo ilaala ayaa jiray si kastaba ha noqotee waxaynu leenahay taariikhda taamala ibnu isxaaq baa ugu dhodhoweeye ilaa saddexdaa kun ee nin ayay ahaayeen markuu arkay nebigu calayhi salaatu wasalaam qadiyadda siday u adag tahay ayuu nebigu wuxuu damcay ciidanka inuu kala khiyaameeyo gaar ahaan ciidankan mushrikiinta ah dabeetana wuxuu u yeedhay xidhiidh buu la sameeyey khatafaan nimanka ah wuxuu kula heshiiyey waa nimankan hi yuhuud baa marka horeba riwaayatu taarikh qaar ka midii ah say sheegayaan tidhi waxaan siinaynaa nis timirta magaalada ah waxay dhahayn nabigu alayhi salaatu wasalaam riwaaya uu imaamu bazaar warinayo isnaad xasan oo ku warinayo abu hurayre laga warinayo qaa'idu bani mura oo alxaarif ah ayaa warkan wadwaday iyo mufaawadaadka calaa kulli xaal waxaa lagu heshiiyey baa la yidhaahdaa in ulu timirta madiine la siiyo oo ay iska noqdaan laakiin heshiiskaasi intaanu dhammaystirmin ee ra'yiga iyo mufaawadaadku ay wada socdeen nebigu wuxuu rabaa ciidankan inuu kala jebiyo oo quraysh ay gaar isula baxaan carabtan kalena inuu iska diro warkaasi intuu wada socduu nebigu wuxuu isugu yeedhay labadii nin ee ansaar madaxda u ahaa sacd ibnu mucaad iyo sacd ibnu cubaada oo awsiya khasraj madaxu kale ah wuxuu ra'yigu u soo bandhigay war saasaan rabaayo bal warrama waxay idhaahdeen ilaahay rasuulkiisiiyo ma waxyi kugu soo degayba mise waa waxaad adigu doonayso aanu kuu yeelno mise waa arin aad annaga daraadaya noo yeelayso yani madiine inaad noo ilaaliso oo dadkayga iyo caruurtaydiiy reeru inay noo nabad galaan daraaddeed miyaad sidatan u yeelaysa wuxuu sheegay bay yidhahdeen nebigu alayh salaatu wasalaam inay qadiyadani ku salaysan tahay dee makiida dagaal iyo ciidanka in la kala jabiyo iyo inay ra'yi tahay iyo iyaga inuu u yeelayo waxay dhaheen maya ilaahay rasuulkiisiiyow annagoo aan muslim ahaynee gaalo ah timirta madiina midaa nuqira marti waxa inaga cunto iyo lacag waxna lagaga iibsada mooyaane xaba timira weligeenna lagama qaadin maantoo aanu islaamno ilaahay islaam nagu ciseeyey ma suurtagal aha inay gaala timir madiina leeda bilaash lagu cuno timirta madiina nooga baxda bay dhahdeen waxaanu marti cid kaga sooro iyo midaanu iibinno mooyaane mid kale hore looma qaadin maantana ma suurtagalaah bay dhaheen innagoo islaam oo ilaahay islaamnimona siiyey inaanu sida tan yeelno nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasi wuu aqbalay mufaawadaadkiina wuu joojiyey dagaalku inuu saasi ku socdo ninkii xuyey ibnu akhtab la odhan jiray habarqaba ahaa xuyey ibnu akhtab waa nin yahuudda odayadeedii ka mid a ah nebi maxamedna markii dambe soddonku noqday safiya ninkii dhalay weeyaan xuyay ibnulakhdab waxaa la yidhahdaa wuu soo dusay waa qoladii axsaabtan isku soo urursay reer banu qurayda u yimi reer banu qurayda oo weli iyagu heshiiskii nebiga ay la galeen iyo mucaahadadii ku jira oo aan ka bixin reer banu qurayda wuxuu ku yidhi cidlaa fadhida waaa la dhaha acb ibn asad ninkii laodhan jir u yimi oo albaab kusoo garaaco uu ka furi waayo akhiiran culamaai taarikh warkay sheegaan o dhan markaynu soo ururino waxa weeyaanuun acab ibnu asad wuxuu ku yidhi maanta jaanis haysataa waxaan kuu wadaa toban kun oo askari oo carab oo dhan ah dee jaaniskii maantuu joogaaye maxamed cidi sii dayn mayse guushiyay ku seegine dagaalka dhankaaga adna kaga soo wad oo hoostana dagaalku ha kaga baxo marka saasaynu ku jebinaynaa ciidankiise waxaa la yidhaahdaa culamada taarikh waxay yidhahdaan in badan buu iska adkeeyey waar orodo waxaanad waddaa waa sharay iga tag iyo dhibbaad ii waddaa iyo anugu ballankaygaasaan ilaalinaya maxamed wax dhibaato ah kamaan arag laakiin ninkan yuhuudigaa waa lahugurigeliya wax lagu wadaba kanuu imaamid shaydaan ahaa sidii ugu waday wuxuu ku qanciyey inuu isna ballanka ka baxo yahuuddii reer banu qurayde madiine gudaheeda deganaydna iyana markaa ballankii way jebiyeen dagaal bay ku talagaleen nebigu calayhi salaatu wasalaam war kalaa markaa soo gaadho oo odhanaya ciidankan tobankan kuna ina dul fadhiyo mooyaane gudaha madiinana ciidankii kale nimankii reer banu qurayda heshiiskii jebiyo iyana waa soo dagaalgelayaan waxaa la yidhi zubayr ibnu cawaan buu u diray bal inuu arrinkooda soo indhaindheeyo zubayr baa ka soo noqday oo ka waramaya in arinkooda aanu hagaagsanayn likulli nabiyin xawaariy oo xawaariyi zubayr waa markuu lahaabaa la tilmaama calaa kulli xaal haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu diraa la yidhi sacd ibnu mucaad iyo sacd ibnu cubaada labadii oday ee ansaareed wuxuu yidhi u taga nimanka yuhuudeed oo warcad iiga keena waxay idhaahdaan Eh, culamaa taarikh waxay sheegaan waliba kusii korkordhiyaan wuxuu ku yidhi haddii arinkoodu uu yahay inay ballankii ilaalinayaan nasicadii igu sheega dadku ha wada maqle kollay wararmaa dee soo baxbaxay oo magaalada ku jira haddii uu yahay arinkoodu inay jabiyeenna ii maldaha oo waxaan idinku fahmi karo un ii tilmaama nimankii way u tageen waxay u tageen nimankii oo ballankii buriyey riwaayaadka taariikhda qaar ka midina waxay dhahdaan xataa way jeexjeexeenba waraaqdii heshiiska lagula galay oo aan heshiiskula jirin ilaa iyo koox yar mooyaane bani sacna niman la yidhaahdo qura ayaa ka soo hadhay oo iyagu yidhi anagu sidii baanu heshiiskayga ugu jiraynaa intii kale oo dhan markii xuyay ibnu akhtab uu qanciyey ninkii la odhan jiray kacb ibnu asad alquradi waxay isku raaceen in la jebiyo soo noqday markaas iyo wuxuu u sheegay nebiga calayh salaatu wasalaam in nimankaas warkoodiina uu ay ka baxeen inkastoo ay culamada taarikhka rag ka mid a yidhaahdaan warka hoos bay ugu sheegeenoo cadal waqaara bay yidhahdeen bay yidhahdeen cadal iyo qaarina waa qoladaynu soo marraye saxaabadii intay yidhahdeen qur-aanka hanoo dhigdhigaan aynugu dar dabeetna laayey yani adar waa khiyaamay iyana sameeyeen un farsamo ah laakiin warkani ma qarsoomayo mujtamacii wuu dhex galay warkanina wuu soo baxay waa ka ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka kaga warramaya id jaauukum min fawqikum wamin asfala minkum waid zaaqat alabsaaru wabalagat alquluubu alxanaajira watadunnuuna billahi dunuuna hunaalika btuliya almu'minuuna wazulzuluu zilzaala shadiida waa ka ilaahay le subxaana wa tacaala waxaad xustaan baa ilaahay leeyahy markay xagga sare iyo xagga hooseba idinkaga yimaadeen xagga sare waxaa ka yimid dee gaaladii xagga hoosena waxaa ka soo baxay ciidan kaloo yuhuudi leedahay ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala wazaaqat ilabsaar markay ishu waxba arki weyday baqa daraaddeed qofku markuu baqayo si fiican waxuma eego kolba meelbuu indhuhu waa yaacyaacan waa ordaan wazaaqat ilabsaar baa ilaahay leeyahy markay ishu joogsan weyday wa balaqat alquluubu alxanaajir wadnuhu markuu dhuunta yimi baa ilaahay leeya anjarada waa tan kaannamaa wadnaha dhugdhugtiisa ee halkan un timi qofku markuu baqayo waxaad moodaa wadnuhu halkii uu ka dhugdhuglan jiray inuu soo dhaafo meel sare inuu ka digdigleeya ilaahay baa markaa wuxuu leeya wabalaqat alquluubu alxanaajir markuu wadnuhu dhuunta soo gaadhay baa la yidhi subxaana wa tacaala watadunnuuna billaahi dunuuna ee malayowga aa malmalayseen baa la leeyahy subxaana wa tacaala malayow la malmaleeyey gaar ahaan nimankii munaafiqiintii iyo dadkii ducafaada ahaa maluhu uu ku tiro batay hunaalika btuliya almu'minuun baa ilaahay yidhi meeshaas baa ilaahay yidhi mu'miniinta waa lagu itixaamay wazulziluu zilzaalan shadiida baa ilahay yidhi waa la gilgilay baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala gilgilan adag dagaalka kan khandaqo ama axzaabtu waxay dhahdaan xarb lacsaab buu ahaa dagaal neerve iyo baqa iyo warwar iyo deganaanshiye la'aan iyo naxdin buu ahaa ee intuu dagaal seefeed ahaabaa yaraaba muslimiintii sida tan baa ku dhacday aad bay u gelgilmeen laakiin dadkii ahlu iimaanka waa sugmeen munaafiqiintii iyo dadkii ducafada oo dhammina aad bay u lumeen nebigu calayhi salaatu wasalaam markay qadiyaddatani sii dhacday waxaa la yidhahdaa dawriyaad kiibuu sii adkeeyey ciidankii roondada ahaa salamata ibn laslam alawsiy oo laba boqoloo nin wata iyo zayd ibnu xaarisa bay yidhahdeen oo isna saddex boqoloo nin wata ayaa waxaa laga dhigay inay noqdaan eh, eh, bal roondada wareegaysa ee eh, reer banu qurayda iyo waxa kan dadka ka ilaalinaya muslimiinta dumarkoodii iyo caruurtoodii iyo wixii oo dhanna xusuun baa lagu guray qalcadaa inay galaan oo aanay soo bixin dadka ducafadoo dhami iyana qalcadaa lagu guray quraysh waxaa la yidhahaa markay meeshii timi waxaanay filan bay la kulantay quraysh iyo ciidamadeedii iyo waxeedii ay wadatay dee wax islaahayn si ay u guuraysaan unbaa dee madiine intaa gashaan xagga kale u ragi doontaan siday u guurayeen unbay god soo duldegeen war waxaan meesha laga sameeyey waa maxay fajiciso cusub bay ku noqotay waa fakereen fakereen si godkan loo galo oo waa u taagi waayeen waxay isku dayeen in uun bal meel laga tallaabi karo ama burijo ama wax inay sameeyaanoo meeshii waxa ay ka samaynayaan uunbana ciidamada muslimiinta waxaa la faray uun inay gamuunka adeegsadaan warmaha iyo leebkuunbaa la boobsiiyaa un dee ciidan toban kun ila meel yaroo bridge yar sugayman maayo baxa yaree meel la dosaaro ama la taaba inta joogtaba gamuunkaa leefta dabeetana way soo tallaabi kari waayeen waxaa la yidhaahdaa xisaarkii bay waxay noqotay inay iyana dul fadhiistaan labaatan iyo afar maalmood ayuu xisaarkaasi socday suu ibnu sacad abaqaadkiisa xadiid sanadkiisa oo yani ilaa mursal saciid ibn sayib saciid ibn musayib uu ka warinayo sanadku saxiix yahay maraasiisha saciidna insha allah waa khayr badanta culamaai taarikh kalena bil bay sheegaan adigu muddo bil ku dhodhow muuse bnu cuqba wuxuu leeyahay labaatan casho ku sheegaa laakiin muddo bil ku dhodhow ama bil gaadhaysa ayaa laisdul fadhiyey oo meel ay ka soo galaanna la waayey ciddii istidhaahda soo galana laga dhargiye leebkaasi iyo gamuunkaasi waxa ay sheegaan culamaai taariikh oo dhami ilaa shan nin baa mar koox yare ay hogaaminaysaa isa soo maqiiqday bay dhahaan kooxdaasi ibnu isxaaq shan nin meelahaasu ka sheega calaa kulli xaal waxay tilmaamaan koox yar oo uu hogaaminayo ninkii la odhan jiray camar ibnu wad ayaa ka soo booday meesha camar ibnu wud waxay idhaahdaan waa ashhar faris quraysh ay lahayd marka laysku daro quraysh oo dhan marka laysku daro waa dagaalyahankooda koowaad bay idhaahdaan yani waa markay faanfaaniyeen waxay odhan jireen ku nin buu u dhigmaa camar ibnu wud kooxuu hogaaminayo ayaa ka soo booday oo niman dhowrina la socdaan baa laidhaahaa nofel ilmakhzuumi iyo cikramat ibn abijahl iyo dhowr nin bay tilmaamaan adu raggoodii ronroona ka midina ay la socdaan baa meesha ka soo booday baa laidhahaa hase yeeshee markiiba mubaaraso yaa igu soo baxaya buu yidhi baa la yidhi waxaa la tilmaamaa cala u baxay bay yidhaahdaan axaadiistu ma aha saxiix masalada tan ku soo aroortay laakiin waa kuwaynu nidhi waa masaaisha laska waa maraasiilu zuhari ayay ka mid tahy laakiin maraasiishaas ma xoog badna waa loo soo baxay caliy bn abi aalib baa u baxay baa la yidhi mubaaraso ugu baxay waa iska cadhaysiyaa la yidhi anigaa inan yarii soo baxayaa maanta dagaal rasmia dagaalamaya faraskiina wuu boqonogooyey bay yidhahdaan warar badan bay sheegaan qolada siirada warisa si kasta ha noqotee ma liibaane ma liibaanin ee waa la dilay cali baa ka takhallusay ninkoodii ay lahaayeen kun nin buu u dhigmaa novel ninkay ku tilmaamayeenna zubayr ibnu cawaan baa dilay baaqigiina way yaaceen baa la yidhi labadaa markii laga dilay ayay baaqigoodiina dib u carareen baa la yidhaha laakiin waxaad ka garanaysaa uun dhibtu siday u badnayd iyo dagaalku siduu u taagnaa wakti bay gaadhay muslimiintu iyagoo soo taagan salaadu ay ka tagto la ilaababa waxaad u malaynaysaa meel nebigiina joogo salaad casrina la xasuusan waayey salaadii casar intay soo gashay qofba uu xasuusan waayey oo cumaroo qaylinaya uu yimo yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo salaadii habaar ku dhacani salaadii casarna maanta way ilowsiiyeen oo nebigu yidhi anama tukanin yani ilaa hada alxad sidii dagaalka iyo dhibuwoodka ayaan maalmahan ay u joogtay inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam xasuusan waayo salaad casar oo dabeetana cadceed oo dhacday kadib la tukado la tukaday salaaddii casar cadceeddu markay dhacday baa casar la tukaday oo haddana maqrib la tukaday waayo waktiga kan waa intii aan la jidaynina salaat alkhawfka yani sharciga islaamigu iska soo dabadegayay markaa waktigan khandaq bay culammadu yidhaahdaan may soo degin salaat lkhawf iyo qaabkii loo tukanayay dee qaab caadiya ah in loo tukadabaa saaray taana may tamakunin saasi daraaddeed bay ku tagtay laakiin aswatu daat riqaac baynu dib ka arki doonaa culamada qaarkood halkan way ka horaysiiyaan laakiin waxyaabaa lagu bushiya waxaa ka mid a ah salaada tan sidan loo tukan kari waayo haddii salaat lkhawf la garanaya bay leeyihin dee may tagtayna sida tan baa loo tukan lahaa waxyaabaa lagu bushiya bay ka midtah aswatu daat riqaac markaa waxay dhahdeen ilowba ilowa inay khandaqa ka dambaysa say culammadu u badan yihiin salaadii casar xataa way dhaaftay waxaa la idhahaa dagaalkan oo muddadaasi socday cid badani haddana ma dhimanin markii geeri noqoto waxaa lagu tilmaamaa dhowr iyo toban qof baa labada dhanba marka la isku daro ka geeriyooday dhowr iyo toban qof ayaa labada dhanba ka geeriyooday akramdayaal cumari maalan wuxuu soo aroorinayaa muslimiinta inay sideed ahaayeen waa sida siirada ibnu hishaam iyo abaqaat kubra ay qorayaan culimo kalena qaarkood malaba ka yareeya ma rajaynaya si kasta ha noqotee waxaa meeshan ku geeriyooday waa dad yar waliba sideedda waxaa ka mida baa laleeyahay sacd ibnu mucaad labadii nin ansaar u talin jiray nin ka mid a eh, sacd ibnu mucaad aws baan rajaynaya buu ayuu isagu u talinaye isaga dhudhunka waxaa kaga dhacay meel xidid ah gamuun baa ka galay dabeetana wuu dhaawacmay dhaawacaas buu u dhiman doonaa intuu dhaawacmay buu nabigu qaaday calayhi salaatu wasalaam dabeetna masaajidka gudihiisu khaymo yar uga sameeyey khaymadaas buu jiifay ilaa iyo banu qurayda waa ninkii xukumay kadib ayuu shahiidoobay muslimiinta waxaa la yidhaahdaa dad sideed meelaha gaadhaya qolada kalena dadaan ka badnayn ayaa ka geeriyooday baa la yidhaahdaa dadka badhna waxaabay ku sheegaan afar meelahaasay ahaayeen gaaladana waxay dhimatay si kasta ahaatee dagaalka khandaqu waxaa la yidhaahaa waa dagaal kii la galo ee quraysh iyo muslimiintu ay wada galaan kii ugu dhimasho yaraa haddana waxaa la yidhahaa waa kii ugu warwarka badnaa marka la eego wakhtiga uu socday oo dagaal hore laysugu yimo bil dagaal lagu jiray ma jiro dagaalkani bil buu socday bishaas dee weerar iyo rogaalcelin iyo godka karaw iyo mooyaan laysu soo gelinbaa bishaas dhan la waday isla markaas qurayshi dagaalkan waxay noqotay iyadoo guushay rabtay gaadhin waxay culamaa'i taariikh sheegaan halkaa markay maraysay ayay waxay yidhahdaan nucaym ibnu mascuud alkhatafaani nin khatafaan ka tirsan unbaa islaamay bay yidhahdeen ninkaasi markuu islaamayna ayaan halkaa ku joojina wallahu aclam wabilahi towfiiq